bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi wkafaa wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda allahuma calimna maa yanfacuna anfacna imaa callamtana wasudna cilma watuqan yaa rab alcaalamiin wabacdu maanta waxaan dhigaynaa insha allah alxaala aani min almunaasaka xaaladii labaad ee munaasakada waa xaaladii hore ka yaab badan si fiican ola socda xaaladda labaad waxaa weeye an yakuuna warasatu kulli mayitin laa yariuuna min gayrihi min almowta waa in mayd walba dadka dhaxlayaa isaga mooyaane cid kalaysan xalka kacda markaa waa ku dhacay sooma wainamaa yariuuna minhu faqad qolo kasta waxay ila hagaagsamanaysa cid cid dhaxlaysa hee mayd kasta intuu ka dhintay isaga keliya dhaxlaya waa intaa xaalada labaad shuruud bay leedahayo shardigood waxa weeye an yakuuna alamwaatu akara min itnayn dadka dhintameen laba ka badan yihiin muslimka aakhiro aaday laba bayna ka badan yihiin saddex iyo afar iyo bayna labo an yakuuna man maata bacda almayit alawal kulluhu min warahati almayit alawal dadkan meydka hore laga reebo inta kaloo dhintay waa inay dadka meydka hore dhexli lahaa qiimi yihiin shanaa dhintay afar wiil buga afartaas waa in ayagu dhinteen tusaale ahaan markaas kuwaan umeydka labaad noqonayaa umeydka hore dhaxalkooda ma lahayn saddex allaa yaria bacdu alamwaati aladiina maatuu bacda alawali min bacd dadka dambe oo meydkii hore marka laga reebo dadka dambe oo dhintay ya waa inaysan ayagu isdhaxalin shardiga afraad waxaa weeye an yakuuna warasatu kulli mayitin laa yariuuna min hayri meyd kasta dadka dhexlayaahi waa in asaga keliya kooban yihiin waay halkaa markay baashu marayso tusaalahaa si fiican loogu fahmay tusaalaha ayaa maxaa lagu fahmayaa si fiican tusaalaha oo fiirsada tusaalaha koowaad wuxuu leeyahay ninbaa islaam baa eh, nin baa dhintay wuxuu ka tegey afar wiil eeg muxuu ka tegay horta afar wey ibnu kala gobaash isugu waxba ibnu iyo ibnu iyo sooma afar weyl ooga tegey kadibna afartii wiil markii uu ka tegey uma lam tuqsam tarikatuhu xataa halaka axaduhu xoolihii baa lama qaybin ilaa mid ka mida uu dhintay oo asna uu ka sii tegey hee muxuu kasii tegey ibnayni laba wiil mid ka mida laba afartan maalintoyaasi wuxuu ka tegey laba wiil buu ka tegey waa garta soomaa laba hadduu ka tegay haye halkaa markay baashu marayso soo laba meel ma hayno hadda ya baa haddana waxaa dhacday waani mid labaad baa haddana intuu dhintay wuxuu ka tegay can zawjatin wabni mid labaad baa haddana wuxuu ka tegey zawjo iyo iyo ibni waay mid saddexaad baa tegi dooneen wahaaliu kii saddexaadna wuxuu ka tegey can ibnin wa binti macnuhu muxuu yahay mid saddexaad baa hee aakhira aadasna wuxuu ka tegay ibnun iyo halkaan kukaashu maraysa horta galas iibso yaa ka nool wiilas oday iyo ciyaalkiisa hal wiil baa ka nool wiilkan dhintay laba wiil baa baa uu ka tegey kan damboo dhintayna islaantiisa iyo wiil buu ka tegey kanna wiil iyo gabar buu ka shardi koowaad wuxuu ahaa shardi koowaad wuxuu ahaa an yakuuna alamwaatu akara min itnain meydadku waa inay laba ka badan yihin laba ka badan yihin horta hardiga waa buuxina labo an yakuuna man maata bacda almayit alwal kulluhu min warasati almayit eh, alwal meyidkii hore inta ka dambaysoo ammaantayo dhimatay waa inay ahaayeen kuwa dhaxal kule meydka hore eh, kii ugu horeeye dhintay aabbihii dhintay afartan sooma dhaxalaya soo dhaxal kuma leh shardigaasna waa buuxaa shardiga saddexaad anlaa yariu bacdu alamwaati aladiina baatuu bacda alawalin bacd kuwan dhintay waa inaysan isdhaxlin intooda isku dara waa inaysan isdhaxli karin hadda kan dhintay kuwana ma dhaxli karaa sababtu maxay tahay wiilbu hee ka tege soo maa kan dhintay xooluhuu ka dhinto sideeda caadiga baa kuwan intay noola lahayeen ma qaadan lahaya ya maya maxaa dhacay ibnibaa jooga ibnadu joogaan xoolaha he ma jirta soo maahan ibnigani haddii uu garanaysaa asaga keliya dhiman lahaa kuwani noolaan lahaayeen tusaal ahaan waxma ka dhexli lahaayeen xoolihiisa yah sabab yaa jooga ibni baa jooga macnaheedu waxa weeye ayagu isma dhexli karaan maxaa yeelay mid kasta wuxuu wataa cid hee dhexalka dhexalkiisa qaato cid kale isnla wadaagi karin oo wiil ah oo ninkasta ku jira shardigaana waa buuxina shardiga ugu dambeeya waxaa weeye an yakuuna warasatu kulli meyit laa yariuuna min hayri hadda waxaan ka hadlaynaa ayagu inay isdhexli karaan laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa haddana dadkii dhaleen ma dhici kartaa inuu kan kan caruurtiisu ay kan dhexlaan ma dhici kartaa maya sababta maxay tahay kan caruur baa u joogta dee wiil baa u jooga kan caruurtiisu kan ma dhexli karaan waa maya sababta maxay tahay weelba u joog waa inaa saa u fahamtaa maadaama intaas ay buuxsantay maxaan samaynaynaa markaa saanaan samaynaynaa soo socota ariiqat lcamal ila soco nacmalu likulli mayitin mas'ala mayid kastoo dhintay mas'ala u samee taa hortaan qabanno shaqada hortaan qabanno afar soo ma ahayn kii ugu horeeya afartan ka tegey ka bilow afar qof bay jooga maxaan samaynaynaa waa cansabad soo ma ahan afar madax weeye min hal usi kow labo saddex iyo afar mas'alaanu samayna tii asalka ahaydoo kow ahayd baanu samayna yaa dhintay baanu idhi markaa ibniganaa dhintay yuu ka tegey baan leen shaxdaas aad baa ugu baahanaysaa waa inaan shaxdaa ka warhaysaa markasta waay kanaa dhintay oo wuxuu ka tegey iisoo yeeri yuu ka tegey laba wiil soo ma ahan ibnun iyo ibnun waa isku mid haddaa bannaanka ku qorta asagana tidhaahdo nin kalaa dhintay wuxuu ka tegey ibnun iyo ibnun buu ka tegayo laba u saar hal hal usi ayadana waa isku mid waa samayn ka dhah lakiinse waxaa fiican inay isku tolon yihiin baa kuu fiican saan u samaynaya adugu fiirso ibnun iyo ibnun buu ka tegey soomaa kani yaah labadan wiil maxaan leenaha waa casabo soomaa macnaheed waxay cayn bay qaadanayaan waa intee madax yaah waa intee madax waa laba madax soomaa waxaa len laba haday yihiin halkaa laba u saar haye hal iyo hal u kala sii hal iyo hal hee u kala sii meelahaysaa yaa haddana aakhiro aaday midkii labaad soo maahan tuwafiya baadhahaysa asna waa u tege asna hee wuu tegayo yuu ka tegey asna iisoo yeeri cidduu ka tegey zawja zawjatin iyo bisoomaan awja imni buu ka tegey maxaan samaynaynaa asagana waxaan leenahay zawja maxaa saynaysaa carruur joogtee umun wiilkana waa casabo maxaa u saaraysaa xagga sideed sideed u saar xagga saa u samee taxaa inuu kula socdaa mar kastaba inaad taxataan cashar halkasi soo maa maxaan soo haray ninkaasaa iska dobaad yaa haddana aakhiro aaday wiilkii saddexaad soo maahan tuwefiya baan leenaha waa tegey oo yuu ka tegay asna yaa yuu ka tegey binti iyo ibnun iyo ibnun iyo soo hagaag casaba isku noqonayaan casaba bil hayr soomaan maxaan samaynaynaa markaasoo kale saddex madax wey xaggaa saddexda u saar minhee kana laba sii hal intaa ma haysaa <laughs> intaa ma haysaa halkaa ma haysaa yah waaya intaas saas hay ahaato meesha ku haynaa mas'alo koowaad oo noo dhisan mas'aladii meedka labaad meedka saddexaad mas'aladiisi kii afaraad sooma dhisna qaacidadii aan qaadana waxay ahayd nacmalu likullin likulli mayitin ma haynaa horta midkasna mawsna waxaa isku mid ah inaad mid kasta gaar uu samayso taa gaar tan xaggan aad soo dhigato tan halkaas ka dhigato laakiin <laughs> sa inay kugu nidaamsan tahay baa kaaga fiican wax kasta waa fahamta soo maa maxaan samaynaynaa marka masaladii mid kasta u dhisnay waa tan nanduru waxaan fiirinaynaa bayna kulli sihaami waarith mayit wa bayna asli mas'alati binisab اlarbac waxaan isku fiirinaynaa mid kasta oo dhintay wuxuu xaggan ku lahaa soma jeedid iyo waxaan isku fiirinaynaa mas'aladiisa asalkeeda hadda kan dhinta mas'aladiisa maxaa asal u ah laba soo maahan waxaan isku fiirinaynaa laba iyo hal basku eegaynaa waxaan u eegaynaa tamaaul tadaakhul tabaayun iyo tawaafuq waa u eegeyna markaa ma ku dhacay kan dhintay masaladiisu hal ma ahayn eh, sahmigiisu hal buu ahaa asu mas'alahiisana waa sideed maxaan isku fiirinaynaa sideed iyo hal markaa waa ku dhacay soomaa ibnigan ugu dambeeyoo dhintay sahmigiisu hal buu ahaa masaladiisuna maxaa ka dhisanta saddex saddex iyo hal baan isku eegeynaa maxaan isugu eegeynaa tawaafuq miya ma tabaayunba ma tadaakhulba ma tawaafuqba sooma intaas midkood baan u eegaynaa waay intaa markaan ugu eegno hadday tamaahul noqdaanoo isla ekaadaan maxaan samaynaynaa waa su'aal maxaan isku eegaynaa baan nidhi halkaas oo asalladii mas'aladooda ah iyo sihaamtii mid kasta qaadanayey meyd kasta uu lahaa baan isugu eegaynaa waxaan isugu eegaynaa ma tabaayunba ma tamaahulba ma tadaakhulba ma tawaafuqba hadday isu qaybsamaan wuxuu ku yidhi kow tamaadul hadduu yimaado maxaan samaynaynaa nuhbitu alcadad aladii wasalat ilayhi almas'alatu aluulaa mas'aladii koowaad cadadkeedii haddii aan isku fiirino halkaa iyo halkaa oo ay isku mid noqdaanoo isleekaadaan ama garanaysa ya waxaan samaynaynaa asulmas'alahaasu ma jeedaan ugu horeeyey ayaanu meel dhiganaynaa maxfuudaad baanu samaysanaynaa maxaanu samaysanaynaa maxfuudaad halkaasaanu dhiganaynaa waa hadday tamaatul noqoto haddii tamaatul ay noqon weydo ay magaranaysaa ay noqoto tabaayun maxaa la samaynayaa nuhbitu waxaanu sugaynaa asla mas'alatihi kaamilan mas'aladiis dhan baa sugaynaa hadda xaggaan fiirinno laba iyo hal maxay isu yihiin hadday toban isku yihiin qaacido maxay leedahay mas'aladii meydka asalka u ahaa asalkeedii oo dhan soo qaado meydka koobaad hal buu lahaa masaladiisna waa intee mar hadday tabaayu noqoto maxaan samaynaynaa maxaan soo qaadanaynaa aslu mas'alihiisa mas'aladiisa asalkeeda makana ma foorba kan meydka masaladiisa meeda soo labada maahan labadaasaan soo qaadanayna maadaama meesha uu noqday tabaayun haye xaggaa noo dhig halkan haddana fiiri beedka labaad sahamigiisu halmaayn ismasalihiisa maxaa weeye waa sideed asna maxaan leenna maxaa ka dhexeeya haddii tabaayunta maxaan qaadanaynaa sideedda ayaynu qaadanaynaa oo asalkiisii xaggaa noo dhig saddex iyo hal isku fiiri haddana tabaay maxaan qaadanaynaa saddexda ayaynu qaadana waa steebkii labaad baan marnay waa fahamteen soomaa kow maxaan samaynay masaladii baanu midkas masala u dhisna laba markaa midka u dhisnay waxaan fiirina maxfuudaad inaan samaysanaa rabnaa maadaama wux hal masalaysan ahayn oo jaamica u baahan tahaye si maxfuudka u helinaa baan waxaan isku fiirinaynaa masaladii amwaadda iyo sihaamtii qaateen haddii tabaayin bay noo noqotay madaxyadan soo guranna warkaa waa ku dhacay soomaa waaya intaan markaan samayno qaacidada ku xigta maxaa weeye nuqaalinu waxaan isku barbardhigaynaa bayna alacdaad alladii ahbatnaahu binisab اlarbaca acdaaddii aanu xaggaa keensannay baanu isbarbardhig ku samaynaynaa tamaul tadaakhul tawaafuq waxay noqdaan hadda maxay noqon karaan labadan way isgeli karaan soomaalia weyn qaado sideeda sideed eh. saddex soo haray maxaa ka dhexayn kara tadaayin soo isku dhufo intee weeye yah labaatan afarta waxaa leenahay waxaa loo yaqaanaa huwa jusu jusu sahmi markaama ku dhacay jusahmi markaan marayna hadda maxaan samaynaynaa nadribu waanu qaadanaynaa jusa sahmi waxaanu ku dhufanaynaa bilmas'alati اuulaa warqadii ma wadataan bilmas'alati اluulaa baanu ku dhufanaynaa noo soo qaad masaladii meeda uuladu meeda afarta ku dhufa intee weeye afar lagu dhufta labaatan afar intee ii bobsiiya sagaashan iyo lix xaggaasaan ku qorayna sagaashan iyo lix magaceed aljaamica waa mas'aladii jaamicada ahaydoo intaba afar tamaydba isugu keenaysa wey hadhow markii inta jamcada la sameeyo xoolihii meesha yaalay halkaasaa loo qaybinayaa kadib halkaasaa laga xisaabsanaya keliya way fududaatay waa fahamteen soomaa waaya jaamacadii baan sameynay soomaa hadda waxaa noo haray jaamacadii sameynaya dadka see lagu qaybinaya xoolahoodii haddaan jaamacadii sameynay yaa midkasta godkiisa u sameeya horta inkasta xoole iyo xaq buu leeyahay soomaa haye maxaan samaynaynaa hadda waxaan maraynaa an nadribu waxaan ku dhufanaynaa الsihaam اladii xasala calayha kulu waariثi min masأlaة اlmayit اlأuulى bijusءi الsahmi jusami maxaa noo ahaa afar wixii sagaashan lix geeyey ayaanu kuwan ku dhufanaynaa dadka marka meeshan jooga oo sihaamtan qaata kuwa noolno iyo kuwa dhintaba isugu jiraan soomaa wixii nool xoolihiisa toos baa u qaadanaynaa xaggaasaan geenaynaa hadda kan baa nool soomaahan hal buu leeyahay hal labaatan afar ugu dhufo intee weeye labaatan iyo maadaama isagu noolyahan labaatan afar tixaan soo qaadanaya kuwan dhindhintay maxaa la sameynaya kuwan dhintay xoolooda loo siinaya kuwan dhindhintay inta godob ku beegan la isticmaali mayo maxaa yeele ayagu waa maqan yihiin soomahan wixii gayoodkooda xaggaasa u buuxinayso caruurtoodii aggaasdadkii labaa loo qeybiyey maxaan idhi fa in kaana xayan qofka xaggaa jooga hadduu nool yahay hee actaynaahu waannu siinaynaa annaatija wixii u soo baxa markaannu xoolihiisii sahmiga ku dhufanno sihaaman min aljaamica asagoo wixii soo baxa ka qaadanaya jaamicada ka qaadanaya soomaanan samayn kii dhinta maxaa samaynaynaa wain kaana meyitan ka meeshu hadduu mid dhintan yahayne oo aan noolayn maxaa samaynaynaa kaasna waa tan qasamnaahu calaa asli mas'alatihi wamaa xasala huwa jusu sahmi waa halka fudud lama aragtan oo kale labaatan ma soo bixin maxay soo baxay labaatan afartu waxay ka soo baxday jusu sahmi lagu dhuftay sihaamti soo maahan saasoo ugu dhufo ugu dhufo tan ugu dhufo tanna sidaasoo kale tanna hee kan nool hore usii qaadanaya wiiise cid kale isagaaba noolo wixii qaadanaya danka dhinta maxayaa u qaadanaya waxaan leenahay labaatan afar hal ku dhufo soo labaatan afar maahan kan koowaad soo maahan asu mas'alihiisii muxuu ahaa laba soo maahan u qaybi labo labaataniyo afar labiyo toban soo maahan labiyo tobankaasaa wuxuu noqonayaa jusu sahmi ayibma noqon dadkii ugu dhufo marka dadkiisi ugu dhufo labiiton hal ugu dhufo labiyo toban labiiton hal ugu dhufo labiyo toban ninkaa xoolihiisa ugu qaatay waxaa la rabaa meyd kasta ciyaalkiisu inay qaybsadaan inay qaybsadaan baa la rabaa ilaa halkan nin kasta buu leeyahay soo maaha haye laba wiil buu dhala kan nin labiiyo toban bay qaatay soo maah ha u dhantaa ninkaa u saxanta kan labaad zawje iyo ibni buu ka tege maxaan samaynaa hadda ii sheega kiisi maxaan ku dhufanaynaa hal baa soo baxay soo maaha maxaan samaynaynaa maxaan u qaybinaynaa u qayb saddex ma tahay juusaha maxaa u ah saddexaasa waxay noqonaysaa juusu sahm saddex hal ugu dhufo yah saddex saddex toddobo ku dhufo labaatan iyo labadanna ma qabsadeen tuuniforka cadam u qabsadeen saddex iyo labaatanka ugu kala qaateen kuwaana inoo soo haray labaatan iyo afar hal ku dhufo saddexdaa u qaybi juhusahmi maxaa u ah sideed ayaa muxuu noqonayaa sideed laba ku dhufo boobsi lix iyo toban sideed hal ku dhufo sideed intaa isku dara waa inay sagaashan lix keentaa aye siida intan ma isku tahay xagana iskuma ahan xagana iskuma ah afar ku dhufadee sagaashan lix ma tahay masalada waxaan leenahay sagaashan lix bay jaamacadeedu waka xoolaha la qaybsanayo xoolahee weeye ninkii odayga ahaayo dhintayoo afarta cawdh ka tegay xoolihiisa la qaybsanaya laanse nimankan xoolahay gaarka u lahaayeen yaa qaadanaya caruurtoodadkakya qaadanaya waa fahamteen soomaaan waxaa xoolahan sagaashi lix laga dhisay waa odaygii afarta wiil ka tegey mas'aladiisi baa intaa ka dhismaysa weeyaan markaa waa ku dhacay soomaa yah waan ka tegaya casharka waan loo duubaya iyadoo duuban baa iska helaysaa waxaan gelaynaa mas'alada labaad maya sawjada iyo caruurtani waxay qaadanayaan wiilka ah, nin sawjadan yaa ka tegey ninkana bayxaas u hayo soo maahan yah ninkan xoolehii adaygu muxuu ku lahaa labaatan iyo afar labaatan afarta kala qaybsanaya wax kalama sameynay warkaa ma ku dhacay xoolahay kala qaybsanayaan waa labaatan iyo afartii labaatan afartan yaa iskale wiilkan baa xaq u lahaa hadduu noolaana saas uma qaateen hadduu intuu noolaaday kani oo labaatan afar qaato kadibna asagoo markii xoolihii la qaybsoodo ka dhinto yaa labaatan afar kala qaybsanaya yaa soo maahan hadeerna maadaama asagoo aan la qaybin xoolihii uu dhintay waa in mas'ala la sameeyaa toniforkood banaan loo soo dhigaa baaraka allahu fiik tan ku xigta iska jir baan ku idhaanu meeshan waxaa yaal kor baa loo socdaa bismillaahi raxmaan raxiim haye tusaalaha labaad iisoo yeeri ninkii aakhira aada muxuu ka tegey zawja haye bobsi zawja iyo saddex walaala soo maahan ma isu daraynaa saddexda xabxabad u kala dhig dadkana in xoolaha loo kala saaraa akhun shaqiiq akhun shaqiiq akhun shaqiiq akhun shaqiiq soo ma maadaama masaladu tii hore la mid tahay waxaan samaynaynaa mid kasta waan fiirinaynaa masalaan u dhisaynaa hadda masalada horta tan ugu horeysa dhishaye zawaja maxaa siinaysaa rubuc carur ma joogtee kuwanna waa wadahee afar xaggaa saar hal sii maxaa soo haray saddex soomaahan hal iyo hal iyo hal yaa aakhiro aaday walaalkii koowaad baa tegayoo muxuu ka tegey laba wiil kanaa tegey soo maahan warkee tegey kan soo yuu ka tegey baan laba wiil soo ibnun iyo ibnun bismiillah wixii kusoo dardarsamaba jaanjarada u samee haye ila watanaada la wadaya laba wiil maxaa as masalo noqonaya yah laba maxaa waa laba madax soomaan haye min hal si kii koowaad baa u dhisna ma u dhisna kii koowaad haye kii labaad baa inoo haray kana haddana tegey ayuu ka tegey babsi maye ibniyo bint miya zawja ibniyo dee tii horaa kii labaad uu tegey wuxuu ka tegey zawja iyo ibni iyo binti dhaha maxaa idiin qoran dee tan koowaad baa imnayn ah iska eega sugaan eegama zawja ah iyo ib wuxuu ku yidhi wuxuu ka dhintay ninkii can halaka can zawja wa alaaa ikhwa soomaan uma lam tuqsam tarikatu xataa halaka axad اlikhwata can ibnayn kaas waa tegey kii labaad wahaani can zawjatin ka bedel can zawjatin iyo ibnayni miyaa haye iyo ibnayni sax ibnun iyo ibnun kale halkaa markay baasha noo marayso maxaan samaynaynaa labadan waa casabo amadanna maxaa u saaraysaa halkaa yaa haye sideed u saar maxaa siis maxaa siinaysaa hal maxaa soo haray todoba toddoba toddoba laba kun u qaybsami kartaa waa laba madax laba madax sideeda ku dhufo sii daadee lixii toban bay maasuka ansaxdo xagee ka ansaxaysaa lixii toban bay ka ansaxaysaa laba waxaa ku dhufataa labadan sawjada laba toddoba ku dhufo min hee min min toddoba xoolaha u kala saara dadkan yaakhay xoolaha isugu darin meeshan dad muslim badan baa iska daba geeriyooday waa in la kala guraa <laughs> ma fahamte marka xoolaha isugu darin xooluhu waa inay kala cad yihiin hadda xaggee xisaabsanayna sideed ma xisaabsanaynaa ka xisaabsananaa baarak allah fiik kii saddexaad baa haddana tegey aakhiruu aad yuu ka tegey asna dubsi yah zawjatun zawjatun kala dehaye iyo iyo ah, binti ma jirta ibni wey soomaa maxaa samaynaysaa arkaasoo kale labadoos maxaa siinaysaa min umun soomaa min umin miy mise hal umin buu qaadanaya gabadhana wiilkanna waa casabo sideed halkaasaa may godkan waa godkii bannaanaa waa kan godkoodii haye godadkaas yaysan ku mashquulin wax weyn maa iska dayn kartaa hadda maadaama casharkaan bixinayno casharkaan ku dhigaynaa bis warkaan ma ku dhacay haye maxaa saar saxagga ah sideed halkasii labadooda ninkan kanna toddoba laba qof way hal ma wadaagi karaan maxaa la samaynayaa waa laba madax soo laba sidee ku dhufa intee weye maxay ka ansaxda lix iyo toban bay ka ansaxaysaa laba hal ku dhufo min hal usi iyo afar iyo toban soo saas u kala jar meeshan xoole isu haysan mayo sheekh meeshan waxaa markaa soo geshid baasha kala baxdo oo kala guranto baa la doonaya maxaan tirsanayna hadda laba lixi tobanaad baan tirsanayna laba sideed laga boodiyey laba lixi tobanaad iyo labo soo ma iyo afartaas shaqada labaad maxayntaa maxaa noogu xigay intaa maxaan isku fiirinaynaa sihaamtii ay qaateen asalkooda hore iyo masaa'ishooda soo macan hadday tabaayin noqoto ayagaannu qaadanaynaa hadday tamaatul noqoto kaasaannu qaadanaynaa hadday tawaafuq noqoto kuwan wifqigoodaannu qaadanaynaa warkaa waa ku dhacay soo maa siidda hadda maxay noo noqota labo iyo hal haye tabaayun maxaan samaynaynaa maxfuudaad inoo samee